alxamdu لlh rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى آlih وsaxbihi أجmaعiin allahuma اnfacna ma clamtna وcalimna ma ynfacuna wزidna cilma qala اimam abi cabdالlahi mxamed bn ismaaعiil bn ibrahim الbخarي raximah اllahu taعaalى baabu wujubi الsafا wاlmarwata baabu wujubi الsafا wاlmarwati wajucila min shacaa'ir اllahi wuxuu ku saabsan yahay wujuubi safaa buurta la yidhaahdo safa ama meesha safa la yidhaahdo iyo walmarwati marwa labadaas meelood dhexdooda in toddoba jeer la socdo inay waajib tahay oo sacyigaa lala imaado wa in la yeelayna waa ku saabsan yahay baabkan safa iyo marwa min shacaa'ir illaahi ilaahay shacaa'irtiisa calaamooyinka uu diintan u asteeyey ee u calaameeyey astaanta ooga dhigay diinta astaamo iyo calaamooyin bay leedahay oo ay ka mid tahay aلsafa wاlmarwa alkacba almusharafa maqaamu ibraahim fiihi aayaat bayinaat qur'aanka kariimkaa waa shacaa'irtii bay ka mid yihiin alqalaa'id walhadi qalaa'idda iyo hadyiga iyo markaas safa iyo marwa waxay ka mid tahay calaamooyinka diinta ee qofkii taagan lagu garto inuu alla weyneynayo oo diintiisa weyneynayo oo addoonnimad uu muujinayo musanifka raximah اllahu tacaala alimaam اlbukhaari xukunka asafa walmarwa waa gooye wuxuu ku yihi wujuub inay waajib tahay sacyiga bayna safa walmarwa dhexdooda la sacyinayo culimmadu saddex qowl bay geliyaan qowl waxaa weeyaan qowluljamhuur in safa iyo marwa qofka hadduu xaaji yahay ama uu yahay qof cumraysanayo muctamir ah labadaba inuu maro waa rukni min arkaani alxaji walcumra ka mida ah. arkaanta xajka iyo cumrada ayay ka mid tahay qofkaan safa iyo marwo la imaanina xajkiisa waa buray oma jiro cumradiisna oma jirto qowlka labaadna waxaa weeyaan waa waajib min waajibaati اlxaji wاlcumra waajibaadku ka mid yahay arkaanta ka mid ma aha haddii waajibaad lagu yidhaahda baabulxaj adoo jooga waa shay ka tegiddiisu lagu kabo dam iyo gowrac qofkii ka taga xajkiisi waa asaxay laakiin inuu neef gowracaa laga rabaa oo hadyo bixiyo marka waxay leeyihin safa iyo marwa rukni ma ahee waajibaadka xajku ka mid yahay qowlka saddexaadna waa qowl leh waaba sunna ruknina ma waajibna ma sunno wey marka qowlka xooga badan ee raajixa xadiidkana aad ka fahmi doonto waa inuu yahay rukni min arkaan اxaj oo una iyo cumrada midna ayna saxaynin haddaan sacyigaa bayna safa walmarwa lala imaanin wujuubka musanifkana sidaasay u agtay inoola jeedo waajibkii bimacnaa ka tegiddiisu uu camalka ku buri lahaa ee arkaanta oo kala ahaaba hadda loola jeedaa qaala xadaثana abulyamaan alxakm ibnu naaficin waa shaykh اlbukhaari kunyadaasuu mashhuur ku yahay abulyamaan qaala akhbarana شhucayb ibn abi xamزata dinaar شhucayb ibn abi xamزة abi xamزahaasna dinaar can الزhriyi mحamed ibn mslim ibn shihaab الzuhri qaala wuxuu yihi zuhri qaala curwatu laba qaalaa meesha ku jirta qaala zuhri wuxuu yidhi qaala curwatu curwo wuxuu yihi curwa ibn zubayr ibn اlcawaam الtaabiciyi اlmashhuur axad الfuqahaaءi sabca buu ka mid yahay fi casri taabiciin toddobadii buu ka mid yahay sa'altu caaishaةa radi allahu canha um اlmuminiin caaisha waan habareertiis waxaan su-aalay buu yidhi su-aalo faqultu lahaa waxaan ku idhi ara'ayti waxaad ii sheegtaa qowl اllahi tacaala ilaahay qowlkiisa ilaahay qowlkiisa aayaddan uu yidhi ina الsafaa wاlmarwata safa iyo marwa min shacaa'ir illaahi bay ka mid yihiin faman xaja lbeyta qofkii beytka u qasta oo xajiya aw ictamara ama cumraysto beytka umra cumro u aada falaa junaaxa dembi calayhi korkiisa ma ahaanin an yatawafa bihimaa inuu dawaafo inuu dawaafo dembi ka soo gaari maayo aayaddaas haddaan fiiriyey buu leeyahay curwe habareertii buu kutub akrinayaa oo sheekhadiisii ah macallimadiisii ah wuxuu leeyahy fa baan ku dhaartay maa calaa axadin qof korkii ma ahaanin junaaxun wax dembiga ah ka soo gaari mahayo allaa yatawafa inuu dawaafin ama allaa yatuufa inuuna dawaafin bisafa walmarwa safo iyo marwo qofkaan dawaafin oo iskagaba taga dembi kama soo gaarayo saasaan ka fahmay bu aayadda aayadda maxay tihi ninkii aan dawaafin mise ninkii dawaafa ayaddu waxay tihi ninkii dawaafay tiri falaa junaaxa calayhi an yatawafa bihimaa bay tiri ninkii dawaafo dembi ka soo gaari maayo isagana muxuu ku fasiray ninkaa dawaafin oo iskagaba tagaba inuu dembi ka soo gaarayn faqaalat caaisha waxay tihi radia allahu canhaa bisa maa qulta waxaa tihi baa baas leh yabna uktii walaashay wiilkeediiow asma binta abubakar baarashay hadalkaa tihi iyo fasirkaa iyo fahamkaa aad qaatee khaldan waad ku khaldan tahay maxaa yeelay ina haadihi aayaddan low kaanad hadday ahaan lahayd macnaheeda kamaa awaltaha saad ku fasirtay calayhi maaguba kaanad waxay noqon lahayd lafdigeeda laa junaaxa calayhi qofka dembi korkiisa ma aha anlaa yatadawafa inuuna dawaafin bihimaa labadaa safaya marwa safa marwa qofka inuuna dawaafin dembi kama soo gaarayo aayadda lafdigeedaasaa noqon lahaa ee aayadda waxay leedahay ninkii dawaafa dembi kama soo gaarayo haddii ku lagu yidhahda hadda salaada qofkii tukana dembi kama soo gaarayo iyo haddii lagu qof ufahmo yidhahdo haye salaadii laiskaga batago dembi kaa soo gaari maayo oo ufasirta ka hor salaadda ninkii tukada dembi kama soo gaarayaa la yidhi macnaheeda ma loo qaadan karo ninka ka taga inuu dembi ka soo gaarin waa maya ayadu marka waxay ku leedahay ninkii dawaafa safa iyo marwo dhaxdooda dembi ka soo gaari maayo inuu dembi ka soo gaara iskaba dhaafe min shacaa'ir illaahi bay ka mid tahay arkaantii xajkii bay ka mid tahay intanaad sii daba xidhiidho meesha kusii jirta asagana wuxuu yihi haddii la yihi falaa junaax calayhima an yadawaf inuu dawaafo dembi kama soo gaarayo haddii la yihi in layskaga tagana dembi kama soo gaarayo u fahmay walaakinaha sababta kugu xumbaartay fahamkaasi iyo khaطaa aad khaldantay waxaa weeyaan sababu nuzuulka aayaddaadan garanaynin bay tiri caaisha radia allahu canha sababu nuzuulka oo la fahmana qayb wuxuu ka qaadanayaa inaad macnaha fahanto xukunkan aad fahanto xukunka صaxiixa iyo macnaha صaxiixa inaad fahanto waxaa qayb weyn ka qaadan inaad qur'aanka sababu nuzuulkiisa garanayso isuu kusoo degay iyo inay axaadiista nabiga garanayso sababulwuruudka axaadiistana waxaa la dhahaa sabab اlwuruud qur-aankana waxaa la dhaha sabab nuzuul xadiidka suu kusoo ku yimid ee uu nabiga calayh الsalaatu wasalam markuu ka hadlay sababta keentay ee waxyiga ilahay ugu soo dejiye iyo qur-aanka sababtuu kusoo degay markaad fahanto xukunkiina waad fahmi صaxiixa macnahana waad fahmaysaa waa kii saxaabigii jaliilka ahaa abu ayub alansaari nimankii daliishaday ninkii saxaabiga aha isku dhex tuuray reer ruum dagaalkii dhexdiisi ee intuu dhex jiiray deen albaabkii furay ee tadxiyada sameeyey ay dhaheen naftiisii buu halaag ku riday walaa tulquu baydiikum ila tahliko buu soo galay wuxuu yidhi war sidaa ma aha fasilka aayadda meeshaad la aadeen annaga reer ansaareed ay nagu soo degtay markaan intaan nabiga u gargaaray oo muhaajiriin u gargaaray oo nasriga guushii la helay oo islaamku uu faafay oo khanaa'in fara badan la helay oo ciidankii muslimiinta ay bateen yaa waxaan idhi war xoolaheenni iyo dhulkeenni waa naga baylahoobay intaa nabiga unbaan daba taagnayn oon jihaadkan ku jir hadda waa naga maarmaye aan xoolaheen hadda u danaysan iyo carruurteena iyo cilaheen oon iskaba dhaafna hadda hawlahan markaasa waxa war naftiina halaageedii wey waxaad ku tashateen waxaad ku tashateen waa halaagii nafta walaa tulqu baydikum saasay ku imaatay sabab nuzuulkii marka khayb buu ka qaadanaya u fiirsa marka xadiidkan caaisha radia allahu canha laba sabab baa la sheegi doonaa oo mid caaisha ay wadato midna abubakr bin cabdiraxmaan binu hishaam ayb waxay tihi walaakinahaa aayadani unsilad waxaa lagu soo dejiyey fil ansaari reer ansaareed nimankii reer ansaareed ee reer madiina horta kusoo degtay kaanuu waxay ahaayeen qabla an yuslimuu intaynan islaamin islaamka intaynan soo gelin jaahiliyadii yuhiluuna way xarman jireenoo way usoo xajin jireen limanaatat daaqiya sanamkii manaato la dhihi jiray ee daaqiyadaha magaca iyaga oola baxeen manaato ahaa laakiin islaamkaa wuxuu magac ku sheegay inuu daaqiyo yahay marka daaqiyadan waa laqab iyo magac islaami ah weeyaan manaatahaasi inuu yahay sanam daaqi ah baail ah waxaa lagu caabudayana ay tahay xaq darro iyo baail lagu caddaynaya manaata daaqiya waa tasmiya islaami wey marka saddexdii salaba u waaweynaa ee cuza iyo laata iyo manata saddexdaasay ahaayeen saddexdaas sana bay ahaayeen laata waxuu ahaa nimanka reer daa'if la yidhahdaa caabudi jira oo loo sameeyey afaraytum ullaata wاlcuza wamanaata ahaaliثata اlأkra cuzana reer qureysheed baa caabudi jiray oo maka u yaalay manaatana meel la yidhaahdo mushallal oo qudayd agteeda bayna maka walmadiinu yaalay reer madiine wax kor kaga imaadaa usoo xajin jire o kor fadhiisan jiray marka nimanka reer ansaareed kaanuu waxay ahayn qabla an yuslimu intayna soo islaamin yuhilluuna waxay u xajin jireen limanaato daaqiya sanamkaa manaato la yidhahdo daaqiyada ee baadida ah allatii manaatihii kaanuu ay ahaayeen yacbuduunaha kuwa caabuda cinda almushallal meeshaa mushallal la yidhaahdo qudayd magaalo la yidhaahdo qaryo aho jaamicaah yo ku agtaalla mushallalku qudayd halkaa sanamka yaala usoo xajin jiray reeransaareen fa kaana wuxuu ahaa man ahalla ninkii soo xarmada oo xaj iyo cumro soo aada manaato iyo sanamkaana usoo kaca yataxaraju wuxuu dembi u arki jiray an yatuufa inuu dawaafo bayna safaa safa iyo walmarwata marwa safa iyo marwe inuu imaado dawaafo wuxuu arki jiray dembi inay tahay oo sanamkiisii manaataha ee mushallal yaalay uu ka cadhoon maxaa yeelay safa iyo marwa sanam kalea yaalay sanam kale oo reer qorasheed leeyihiin yaa yaalay in safa iyo marwo la tago sanam kalead u leexatay manaato oo mushallal yaalay waa ka leexatay sanamkii baa cadhoon marka waa dembi inaan safa tagno ayay iska dhaadhiciyeen falamaa aslamuu markay islaameen sa'aluu rasuula اllahi sal ly slm nabigay waxay weydiiyeen can dalika fikirka ay qabi jireen oo qaaluu waxay dhaheen yaa rasuul allah inaa kunaa waxaan ahaan jirnay nataxaraju kuwa isku dembi xukmiya an naduufa an naduufa inaan dawaafna bayna safaa safaa iyo walmarwata marwa inaan bayna safaai walmarwati inaan sacyino dhaxdooda xaraj iyo dembi baan u arki jirnay maxaa yeelay sanamka mushallal baan u imaan jira oo naga caba ma dhihi ee hadda sanad ma jiro oo tawxiidkii baan qaadanaye inaan safa iyo marwo imaano ma wax xaraja ku sugan iyo dembi markaasaa faanzala allahu ilaahay soo dejiyey ina asafaa walmarwata min shacaa'ir illaah shacaa'irta diintii ka mid yihiin faman xaja albayta aw ictamara falaa junaaxa calayhi saaad moodeen maaha junaax iyo dembi inagama soo gaaraayo hadda islaam iyo diin iyo cibaadaad u imaateen shirkigii iyo kufrigiina waa tuurteen alla dartii hadda u mara haddaad markii hore aad wax kale ka cabsan jirteen qaalat caaisha waxay tiri radia allahu canha waqad sana curway weli xalinaysaa way la hadlaysaa waqad sana rasuulu llah sala allahu aleyh wasalam nabigaa jideeyey sanadan macnaha sharaca wey wuxuu jideeyey adawaafa baynahumaa safa iyo marwo dhexdooda in la dawaafo oo la sacyiiyo nabigeenaa jideeyey calayhi salaatu wasalaam aayadduna way ku hadashay nabigana calayh salaam waa tadbiiqiya waa ku camal falay bale markuu nabigu bilaabay wuxuu yidhi ibda'uu bima bada allahu bihi meeshii ilaahay ka bilaabay ka bilaaba ina asafa soo ilahay kama bilaabin safaanka bilowna nabigaa jidayo marka tashriiciyey oo dhaqan geliyey wey falaysa liaxadin qofna ooma banaana an yatruka inuu ka tago adawaafa dawaafka baynahumaa safa iyo marwo dhexdooda in la dawaafo inuu qof ka tago ma banaana maxaa yeeley waaba rukni min arkaan alxaji walcumra kamida saaad moodayna ma aha halkaasay kaga dhammaatay uma akbartu buu leeh ninkan xadiidka warinaya ee la yidhaahdo zuhri curwo <clears throat> ka warinayo yaa wuxuu leeyahay waxaan u sheegay ababakr ibn cabdiraxmaan abubakr ibn cabdiraxmaan ibn hishaam yaan u sheegay yuri waa taabici kabiira faqaala wuxuu yidhi fuqahaa sabca fi casri taabiciin buu kamid yahay oo qowlka la isku khilaafsan yahay wey ima abu bakrin ima abu salamata aw salimun aw fa abu bakrin khilaafun qaaimu wakiilaha lix markii laisku waafaqay ka toddobaad baa laisku khilaafsanya masaalim ba ma abu salama ibn cabdiraxmaan ibn azuhri ma abubakr bin xaari bin hishaam ba abubakr bin abdiraman bin xaari bin hishaam marka wuxuu leeyahy waxaan u sheegay <clears throat> faqaala wuxuu igu yidhi markaan u qisadan ina hada la cilmun <clears throat> arrinkana caasho kuu sheegta waa cilmi maa kuntu samictu hadda ka hor ani aanan maqal in aayadda samunusuulkeeda sidaa tahay ana hata kahor ma maqal walaqad samictu waxaan maqlayse rijaalan rag oo min ahli cilmi culummada kamida oo yadkuruuna sheegaaya sabab kale sabab kale sheegaaya hal aayad baa waxay kusoo degi kartaa laba sabab ama saddex sabab bay kusoo degi kartaa waxay sheegeen ana naasa dadku ilaa man dakarat caaishatu caaisha dadka ay sheegtay ee reer ansaareeda ee miman kaana ahaa yuhilu bimanaata kuwaa manaata u xajiya ee mushallal meesha la yihahdo uu yaalay intaa reer ansaareeda mooyaane dadkii kale dadkii kale kaanuu waxay ahaan jireen yaduufuuna kuwa dawaafa kulluhum dhammaantood bisafa walmarwa ay dawaafi jireen qaarkood salan baaba u yaallayba falamaa dakara allahu tacaala dawaafa markuu ilaahay dawaafkii sheegay bilbeyti beytka la dawaafo walyatawafuu bilbeyti alcatiiq markuu ilaahay aayaddaas suurat lxaj soo degtay aayaddan suurat lbaqarana ayna weli soo degin ina safa walmarwa min shacaa'ir illaahidan dawaafkii kacbada besa un la sheegay falama dakara allahu tacala awaafa bilbeyt walam yadkur isafa walmarwa safa iyo marwana fi lqur'aani aan weli lagu sheegin suurat baqarayba soo degin ee qaaluu waxay dhaheen kuwii safa iyo marwo dawaafi jiray safa iyo marwadooda lama sheegin waxay dhaheen yaa rasuul allah kunaa natuufu bisafa walmarwa dawaafi jiray wain allaha ilaahayna anzala waa soo dejiyey adawaafa bilbeyt kacbada uun in la dawaafuu sheegay falam yadkur isafa safa maba soo sheegin ee fahal calaynaa korka anaga min xarajin dembi maa naga soo gaari an natawafa bihim inaan dawaafno bisafa safayo walmarwata marwa hadda kor waad nawaafi jireen faanzala allahu tacala baa wuxuu kuwana ku soo dejiyey ina asafa walmarwata min shacaa'ir illahi baybay ka mid yihiin xajka acmaashiisiiya cumradii ka mid tahay haddaad marka hore wax kale u dawaafi jirteen hadda min shacaa'ir illahi u xajiya oo u mara idinkoo ilaahay diintiisa weyneynaya hadda mara waad mari kartaane qaala abubakr baa wuxuu leeyay marka abubakr bin cabdiraxmaan faasmacuu waxaan u maqlay oo u fahmay hadihi اlaaya aayadani inay naزlad soo degtay fi lfariiqayni labada kooxood kilayhima labadaba kuwii mushallal iyo sanamkooda manaataha u iman jiray ee safa iyo marwo ka naagan jira ee halkaa ka taagnaa ee lahayaan loo dhowaana sanamkana caroone ee la yidhi war wax dembiga ma ahe waad dawaafi kartaan sanamna meesha ka dhaxadde ee la yidhi imaada iyo kuwii safa iyo marwo mari jiraye markii dawaaf un la sheegay la yidhi hadda dawaafkii safa kuma jirto waa camal jaahili weeyaan oo ma banaana yidhi istaagay labadiiba ina safa walmarwa min shacaa'ir illahi baa la yidhi idinkaana soo dhaqaaqo imaada kuwiinina sii wada safaya marwada socon jirteen laakiin min shacaa'ir illaahi wa min tacdiimi diin illahi wa min ifraadi اlcibaadati lilahi ilaahay weyneyntiisa iyo cibaadadiisa hadda arrintu ha noqoto caqiidadii xumeed ee qarbaankaheed meesha waa ka baxday hadda saasaa marka loo caddeeyey qaala abubakr faasmacu hadihi اlaaya naزlat fi fariiqayni kilahima fi ladiina kuwii inay kusoo degtay labada fariiq buu ku sheegaya kaanuu yataxarajuuna isku dembi xugmi jirin an yatuufuu inay dawaafaan fi ljaahiliyati jaahiliyada markay joogeen bisafa walmarwata kuwii diidanaa ee dembi u arki jiray iyo waladiina kuwii yatuufuuna dawaafi jiray safa iyo marwa uma kadib markay dawaafkii kacbada u la sheegay taxarajuu isku dembi xugmiyey an yatuufuu inay dawaafaan bihimaa safa iyo marwa fi lislaam hadda islaam hadduu yimid sababta iskugu dambi xugmina waxaa weeye min ajli ana allaha tacaala ilaahay amara wuxuu hadda sheegay oo keliya biawaafi awaaf bilbeyti la dawaafo walam yadkur isafa ma sheegin marka waa camru jaahili xataa dakara dalika ilah ka sheegay bacda maa dakara awaafa markuu dawaafkii bilbeyti la dawaafay kadib ayuu deen ina safa ilahay soo dejiyey ayagana waxaanay ku dareera oo safa marwo taga labadoodii marka waa isku dhaxeen qolo walba marka aragti qabtay aragtidoodao dhan baa la tuuray oo la yidhi ma ahee awaafa hadda ina safa qolo saddexaad baa jirta oo ayaguna sanam u yaalay safa iyo marwa oo markii ay diinta diinta imaatay oo tawxiidka uu imaaday ka booday oo yidhi hadda sanam safiya marwa miyaa mari karta sanam baa yaalle ayagana waxaa war sanamkii meesha laga qaadiye hadda cibaado alla u mara safa iyo marwa ilaa saddexdaa qolaba waa la sheegaa labada lakiin hadda xadiikaa kuu caddeeyey qaala almusanifu raximah llah baabu maa jaa fi sacyi bayna safa walmarwa safa iyo marwa dhexdooda sacyiga ah ayaa laga hadlayaa intaa la ordaayo waa in yar inta kale waa un la socon wa qaala ibnu cumar radi allahu canhuma baa wuxuu yidhi asacyu sacyiga iyo orodka safa iyo marwo dhexdooda waxay ka bilaaban buu leey min daari bani cabaad ah, guriga reer bani cabaad ilaa zuqaaqi bani abi xusein reer abi xusein jidkooda iyo waddadooda inta u dhexaysa way inta la sacyona loordi oo maka xaramka iyo safa iyo marwo agteeda reerahaasaa ugu wareegsanaa guryihii baan halkaa deganaa reere iyo xaafad bay ahayd marka wuxuu leeyahay ka bilow daarta reer cabaad waxaadna ku tagtaa zuqaaqa iyo waddada iyo koonaha bani abiixusain luuqooda luuqooda meesha ku toosan labadaas inta udhexaysa wey inta la ordi inta kalena iska soco ay isku leehi waxa la yidhaahdo bani cabaad iyo bani abi xusainoo hadda jira ma laha aradiina ah, waa xaafadihii oo dhan warka hore maka la dhihi jiro o dhanna waaba xarabku hadda masaajidkii buu noqdayba masaajidkii buu noqday hadda marka waxaa calaamo ku ah laba calam oo cagaar ah oo midna halka ka bilaaban meel ka bilaab markaa safa kasoo dara kasoo yar ordo ayuu ku bilaabanaya soo soo dha socoto ayuu bilaaban kaasaa orod ka bilaaban ku kaleo haddana cagaara markaa tagtana waad istaagaysaa inta kalena waad soconaysaa raggayna khaas ku tahaye haweenkuma ordaayaan xadaثna mحamed بن cubayd بن maymuun qaal xadaثna ciisa بن yunusi can cubaydالlahi بn cmr can naafic can ibni cmr radي الlahu canهuma qaal kaana rasuul الlahi sal ly slam wuxuu ahaa nabigu idaa daafa dawaafa اlأwla dawaafka u horeeya markuu dawaafo waa dawaafuulquduumka weeyaan nabigu ilan qaari buu ahaaye dawaafuulquduumka u horeeya uu ku yimaado markuu dawaafo hadday cumro tahayna dawaafulcumraha khaba waa rucmayn jiray alaaa saddex wamashaa arbaca afarna waa socon jiray a marka dawaafka u horeeya ee sacyiga ka dambeeya dawaafkaasa waxaa loola imaanaya ramli wax la yidhaahdo saddexda hore weeye saddexdaasna waa min xajar ilaa xajar xajarasud baa laga bilaaba soo ku dhamaanaya waa soo maray baabu badi aramli baab la yidhahda soo maray suu ku yimidba marka horeba wa kaana yascaa badr almasiir markay safaya marwo imaatana yascaa wuxuu ordi jiray nabigu badr almasiiri meeshii daadmareenka ahaa togii meesha tog ahaan jirtay laga bilaabo iyo meesha ku dhamaado gebigiisa kale idaa daafa bayna safa walmarwa safa iyo marwo markuu dawaafayana intaas hidbyaha mareenka ahaa halkaasuu nabiga calayh salam intaasu orad ku mari jiray faqultu linaafic naafic baa waxaan ku idhi buu leeyahay cubaydullaahi baa hadalka watee akaana cabdulaahi cabdulaahi binu cumar ma wuxuu ahaan jiray yamshii kii socda idaa balaqa rukna alyamaani markuu kacbada dhawaafayo ruknulyamaaniga ugu sii socdo ma orad buu ku socon jiray mise adeer buu socon jiray qaala laa maya ma socon jirin orad buu ku mari jiray intuu kacbada sii dhawaafo oo maxau jira xajaruasadka sii salaamuu sii ordi jiray ilaa an yuzaaxama cala rukni in ruknigaasi xajaruasadka tiirka ku jira in la celiiriyo oo zaxmo ay ka jirto markaas deenna suu u makansado yuu socod ku imaan jiray laakiin hadday aska cidlo tahay orsagoo ordaaya gacmada intuu maarata ku leexdo oo xajabasadka dhunkiyaama taarto ayuu haddana orkiisa sii waran jira saddexda hore fa inahu kaana wuxuu ahaa ibnu cumar laa yadachu kan ka tegin xataa yastalima xajabaasad kama tegi jir ilaa u ka salaamo caadada cabdullahi ibn cumar saas sunadiisa ah, nabiga alayh salaam waana salaamay mar marna waa ishaaray rasuulka sala allahu alayh waali wasalam laakiin ibnu cumar waa soo maray fii shiddatin walaa fii rakhaa hadday xaalad zaxmaa jirto iyo hadday waasax uu yahay weligii kama tegi jira ibnu cumar radi allahu canhu arda tashadudkiisa iyo ijtihaadkiisa iyo dadaalkiisa dheer bay ka mid tahay ibnu cumar radi allahu canhu lakiin culamadu waxay ka hadlayaan hadyigii nabiga sala allahu alيh wasalam marka laga hadlayo iyo shareecadeena inay mar walbaba fudeedka iyo sahalka ay ka hadlayso in meesha ayada aad isku disho ilaa ilaa aad tiraahdo ruknina maaha waajibna ma ahee kuma jirto meesha haddii aad helaysa fursadaasi gal haddii kale dadna ha dhibin adna dhib ha isku soo jiidin xadaثana cali bn cabd الlahi الmadini qala xadaثana sufyaan ibn cuyaynata bn abi cimraan الhilaali can camr ibn dinaar qaala sa'alnaa ibnu cumar cabdullahi ibn cumar baa waxaan weydiinay radia allahu canhu can rajulin nin noo sheeg baa nidhi daafa bilbeyti kacbadii dawaafay fii cumratin cumro walam yuduf ma dawaafinse bayna safa safa iyo walmarwati marwa ayaa tii imra'ata reerkiisa ma u galmoon karaa cumruu ku yimid cumradu waxay leedahay arkaan saddexa niyat lixraam markaad miiqaadka soo maraysa inaad niyooto kow laba dawaafkii kacbada saddex safa iyo marwa saddexdaas arkaadeed ka mid a ah. waajibaadkeedana waa n laba un waajibka koowaad waxaa weeyaan alixraam min almiiqaat inaad miiqaat ka niyooto niyadu waa rugni laakiin miiqaatkana waa waajib taqsiirka timahood gaabsato amaad xiirato labadaana waajibaad wey qofki markaa isagoo dawaafkii intu la yimin aan safa iyo marwaba la imaanin ma xalaaloobi karaa reerkiisa ma u galmoon karaa faqaala wuxuu yidhi cabdullahi bnu cumar xadiid buu ku jawaabay qadima nabiyu sala allahu alيh wasalam nabigaa soo galay maka fadaafa bilbeyti kacbadii buu dawaafay sabcan toddoba wasallaa waa tukaday khalfa almaqaam maqaamu ibraahim buu ragcatay laba ragcadood ku tukaday gadaashiisa fadaafa bayna asafa walmarwa haddana safa iyo marwuu nabiga calayh salaam sacyigii la yimid dawaafka waa sacyigiiye sabcan toddoba jeer laqad kaana lakum fii rasuuli illahi uswatun xasana nabigii ilahayna dayaasha inugu sugan wuxuu nabigu sameeye u samee su-aasha kale jooji wey wasaalannaa waxaan weydiina haddana jaabir bni cabdillaahi radi allahu canhu mayna joojinine waa sii wadeen jaabir bay weydiiyeen faqaala wuxuu yidhi laa yaqrabanaha ooma dhowaan kara reerkiisa ninku xataa yaduufa ilaa ka dawaafo bayna safa safay walmarwati marwo maxaa rukni dhabbaaba harayba rukni idilba u haray ah, waa soo marray labada xadiidba xadaana almakiyu bn ibraahim can ibni jurayd cabdilmalik ibn cabdilcaziiz qaala akhbaranii camr ibnu diinaar qaala samictu ibna cumara radi allahu canhuma cabdullah ibn cumar baan maqlay qaala isagoo yidhi qadima nabiyu sala allah alay slam makata nabigaa maka soo galay fadaafa bilbeyti kacbadii buu dawaafay uma sallaa ragcatayn laba ragcadood buu tukaday uma sacaa bayna safa walmarwa safa iyo marwo dhexdooduu sacyo orday laqad kaana lakum fi rasuuli lah uswat xasana qaala xadaana axmed bnu muxamadi qaala akhbarana cabdullahi bnu mubaarak almarwasi qaala akhbarana caasim caasim ibnu man ibnu bahdala miya mase waa aasi caasim alaxwal caasim ibnu sulayman alaxwal aye qaala caasim wuxuu yihi qultu lianas bn malik radi allahu canhu anas baa waxaan ku idhi akuntum takrahuuna sacya bayna safa walmarwa safa iyo marwo dhexdooda inaad sacyisaan ma nici jirteen qaala wuxu nacam haa xilligii jaahiliyadii haa waa nici jiray liannahaa kaanat min shacaa'ir اjaahiliya ah, shacaa'ir jaahiliya ayaan jirtay oo haddaan reeraan saareennahay mushallal baan tuuraan jiro aan ku diiqi jiray iyo sanamkii noo yaalay qudeyd ee manaata ahaa xataa anzala allahu ilah ilahay ka soo dejiyey ina safa walmarwata min shacaa'ir illah faman xaja albayta aw ictamara falaa junaxa caleyh yadawafa bihima war dembi ma aha sanam caradiisna wax jira ma ahee soo socda oo dawaafka imaana sacyiga xadaثana cali bn cabd اllahi اlmadini qala xadaثana sufyaan ibn cuyayna can camr ibni dinaar can caطa caطa ibn abi rabax can ibni cabaasin radi allahu canهuma qaal inamaa sacaa rasuulu الlah rasuulka calayh الsalaaةu wasalaam meeshan caasim inamaa sacaa rasuulu الlah salى الlah alيه waslm bilbeyt baydkii buu nabigu alayh salaam saciyey wa bayna yani inamaa saca rasul bilbeyt waxaa loo wadaa sacyigan manaa dawaaf baa la wadaa mar waxaad arkaysaa sacyigii oo dawaaf lagu magacaabi marna dawaafkii oo sacyi lagu magacaabi inamaa saca rasuula bilbeyt ilaa ina kacbada labada lama wada ordo saddexda horan weeye wa bayna asafa walmarwa safaya marwa dhexdoodana nabiga calayh salaam waa saciyey muxuu u sameeyey liyuraa liyuriya lmushrikiina si uu mushrikiinta u tuso nabiga quwatahu quwadiisa asaga asxaabtiisa waa cumrat اlqada sanadkii toddobaad ee hijrada wey cumrat lqada wey waan soo marray qisada ayada ah way inoo imaan doonaan waqad wahanathum xumaa yarib hayo oo ay eh, madiina qanadeeda ay jilcisay aan daawana kaalaya xijriga xaggiisay fadhiisteen ayib masaladan marka waan soo marraye laakiin waxa u baahan in la baraarujiya waxaa weeye liyuriya lmushrikiina nabiga cibaadou ku jiraa calayhi الsalaatu wasalaam cibaado alla loo cibaadaysanayana in riyaa la geliyo iyo ha lagu arko baaburiya baab la yihahdaa jiray oo cibaadada aan la ogoleen ha lagaa arko ha lagaa maqlo iyo see isku qabanaysaa riyada ayadaa waxaa weeyaan waa cibaado aad u samaynayso in lagu arko keliah haddii aan lagu arkaynina waaba iskaga tegiba haddaan lagu arkayninna waa iskaga tegi munaafiqiinta salaada subax iyo salaada mugdiga u imaanla u imaanaynin lama arka ay leeleen yuraa'uuna annaasa dadka istusaayaan mugdi hadduu dhaco maxay istusi guryaha jiifayaan middan laakiin sidaa ma ahee xigmadaas oo ah in cadowa iyo gaaladaasi muslimiinta dhaliilaysa ee rabta inay ku qosasho in horta la giijiyo waa qodob baabkii aha baabu alxarbu khudca ayuu soo gelayaa dagaalku sidiisa waa nooc oo khudca iyo khiyaari iyo in lismakraa laba camalkan camal soconaya weeyaan camal meesha ku istaagay ayagu tusidoodaa maaha waa soconaya walidaalika markuu yihi cumar fima ramalaan wakashfi laknaaf markuu yidhi haddana wuxuu yidhi waa nabiga alay salaam baa sameeye waan wadaynaa marka waxaan wuxuu ahaa bidaayadii hore oo matlabkaasi jihaadiga ah iyo nihaayadii dambe oo noqotay sunna nabawiya oo la wadaayo waxaana maarata xikmadu weli waa socotaayo shukran lilahi subxaana wa tacaala in ilahay lagu shukriyo haddii maalin lasoo maray maka ay gaalo dhex fafabiday oo muslimiintu ay tabar daraayeen in maanta maarata la muujiyo oo xasuustaasi ilahay lagu xamdiyo subxaana wa tacaala zaad alxumaydiyi wuxuu ziyaadiyey xumaydi ninki la waa sheikh اlbukhaari cabdullahi bn zubayr wey xadaثana sufyaan waa ibnu cuyayna qaal xadaثana camr samictu caطa can ibni cabaas mila ayuu yihi riwaayadaa horena riwaayata caطa camr binu dinaar baa ka warinayey camr binu dinaarkan oo ku jira marka waa sufyaan oo ku jira labada sheekh اlbukhaari marka isku bixi xumaydi iyo cali bn cabdillahi اlmadini haddii marka cancana uu kaga qaaday can camr can caطa can ibni camr can ibni cabaas kan wuxuu ku yidhi sufyaan xadaanaa camar camar wuxuu kaga qaaday xadaa camar binu dinaara samicaa buu kaga qaaday marka tadliis haduuba jiri lahaa meesha waa ka baxay baabu tadliis baabka lodhi jire musalaxa nacam baabun wuxuu ku saabsan yahay taqdi alxaa'idu caasim he caasim bnu sulayman awal alawal oka caasim bnu sulayman alawal baabun wuxuu ku saabsan yahay taqdi alxaa'idu haweenayda xaaidadaa ah way gudanaysaa qadihii maaha wax tagay la qadaynayo ee waxaa loo jeedaa way la imaan way gudan way samayn almanaasika kuliha almanaasika kulahaa acmaasha xajko dhan bay la imaanaysaa ila dawaafa bilbeyt in kacbada la dawaafo mooyeene wixii kale way la imaan hadday noqoto xarmashadii talbiyadii muxuu ahaa carafo la aado jabaraadkii tuurashadii waxaaso dhan way la imaanaysa lakin kacbada ma dawaafaysa ilaa caadada ay ka xalaalowdo waidaa sacaa calaa gayri wuduu qofka hadduu weysela'aan uu sacyi la yimaada bayna safa walmarwa safa iyo marwo dhexdooda maxaa la samaynayaa safa iyo marwo dhexdooda weysela'aan ma la mari karaa haa maxaa yeelay dawaafka kacbada unbaa la diiday safa iyo marwo lama diidin had markii horenta safa iyo marwo waa ka baxsanaayeen masjidka hadda masaajidki bay lakin gudaha usoo galeen masaajidkii buu ku jiraayo asafa walmarwa daakil masjid xaram wey guduhu ku jira hadda masaajidka marka haweenaya xaayadaana masaajid inay gasha ma aha dhinacaasa hadda laga diidi karaa laakiin marka hore in safa iyo marwo ay yihiin darteed looma diidin ee dawaafka un baa la diiday oo masjidki iyo kacbadii ah xadaثna cabdالlahi بن yuسuفin qal akhbarana malik an cabdiرaحman بن اqasim an abi an caiشha radي الlahu canha ana qaalat qadimtu makata makaan soo galay bay tir caaisha wa ana xaydon oo xayd qaba meeshay caadada kaga dhacdayn waa soo ogaatay maxay magaceedi sarif bay walam aduf bilbeyti beytkana ma dawaafin walaa bayna asafa walmarwa safa iyo marwo midna ma dawaafin maxaa yeelay de safa iyo marwo maba gaadhaysid adoon kacbada dawaafin kacbadii horaa loo diiday soo maaha safa iyo marwo ma gaadhayso laakiin haddii ayadoo kacbada dawaaftay gabadha ay caadadu ku dhacdo markaa safaiyo marwa way iska ordi kartaa ah, intaad masaajidki iyo ayn arrintiisa ayn imaanin qaalat waxay tihi fashakawtu dalika ilaa rasuuli illah nabiga calayh salaam baan arrinkaa u sheegay faqaala wuxuu yidhi ifcalii samee kamaa yafcalu lxaaju xaajigu wuxuu samaynayo o dhan samee hayra anlaa taduufii bilbeyti kacbada ha dawaafin xataa tadhurii ilaad ka daahir noqoto caadada ay kaa dhammaato od kaa goodo culimmada qaarkood waxay u daliishadeen xadiidkan haweeneyda caadada qabta inay qur-aanka akhrin karto maxaa yeelay waxaa lagu yidhi xaajiga wuxuu samaynaya o dhan qur-aan buu akrinaya xaajiga wuxuu samaynaya quraan akhris baa ka mid a ah. marka waa akrin kartaa qur-aan hadday caado qabto xayd qabto dawaafka kacbada basaa laga reebay halkaasay darshanayaan dee axaadiista daciif eh, eh, muxuu aha ka hadashay inay haweenay xayd qabtaa ay qur-aan ayna akrin karinna waa daciif daciif weeyaan marka sida raajixana inay akrin karto wey korka ka dareerin kartaa laakiin kitaabkii iyo musxafka inay taabato lama ogolo inay muraajacayso korka akriso qof u kala qaalo hadday hesho ay fiiriso waxba dhibaataa male laakiin taabashada iyo xamliga iyo qaadidda taasaa la diiday laa yamasu ila mudaharuun qaala xadaثana mحamed ibn muثنى alcanaزي abu muسى الزmن xadaثana cabdالwahaab الثaqفي qaala wuxuu yihi qaala bukhaari wey wa qaala lii khaliifatu khaliifa wuxuu yihi khaliifat ibnu khayaat khaliifat ibnu khayaat ibnu khaliifa weeyaan xadaثana cabdالwahaab buu yihi marka soo maart cabdulwahaab bay iskugu imaadeen labadii sheekh maxamed almuhana iyo khaliifa laakiin riwaayada khaliifa tacliiq ahaan bay u eg tahay waana soo marray hadda ka hore waxaan ihi hadduu bukhaari sidaa yihahdo waxaa dhici kartaa inuu xadiidkan bilmacna ku warinayo ama waxaa dhici kartaa mudaakara inuu sheekiisa kaga qaaday oo si rasmi ahoo muxuuaha xadiidka uu akrinaayo unan ka qaadanine meel un iskugu imaadona mudaakara iyo sheeka ah inuu kaga qaaday ayadana waa la yidhi xadaanaa xabiib lmucalim can caطa ibn abi rabaxin can jaabir bn cabdillaahi radi allahu canhuma qaal ahalla nabiyu sal slam nabigaa xarmaday oo niyooday huwa asaga iyo asxaabu asxaabtiisa bilxaji xaj bay niyoodeen walaysa maca axadin qofna ma wadanin oo minhum saxaabada kamida hadyun hadiyo hayra nabiyi waxaa nabiga ka ahayn sal slam wa dalxata iyo dalxa dalxa bn cubaydilah labadaas base unbaa xoolo hadiya waday oo xoolahoodaasi ku xidhnaa ilaa ay gowracaan aan xalaaloobi karin labadan laakiin waxaa lagu daray abubakar iyo cumar ayaguna labadan base maynan ahayn way wateen ayaguna hadiyay wadeen faamara الnabiyu salى الlahu alيه wasalam cali bn abi aalibna waa kii de nabiga alay slam kula shirkoobay faamara الnabiyu nabiga alayه الsalaam wuxuu amray asxaabahu asxaabtiisa an yajcaluuha xajkoodii inay u bedelaan cumratan cumro oo say yeelayaan wayaduufuu ay dawaafaan kacbada sacyigii bayna safa walmarwarana yaduufuuna soo geli wayaduufuudaas waxaa soo geliyey dawaafkii kacbada iyo sacyigiiba waa soo gelayaan uma kadib yuqasiruu ay gaabsadaan timaha oo wayaxilu ay xalaaloobaan saddexdaa un balan cumrada ku dhammaane ilaa man kaana macahu lhadyi qofkii hadyo wada oo xoolo wada oo inuu gowraca rabo gowracana xilligiisa waa maalinta tobnaad ka hor marka ma xalaaloobi karo faqaaluu waxay dhaheen saxaabadu nanطaliqu an nanطaliqu rasuul allah miyaan tegaynaa ilaa mina mina maan aadaynaa oo maalinta yowmu tarwiyada ah qofka hadduu cumro ku xalaaloobo sideedaadka unbu bixi asagoo xaj niyooday yowma tarwiyana laba dhowr maalmood baa nooga hadhay waxay leeyihiin nanطaliqu ilaa mina intaan xalaal iska noqono reerkaana la macaamilo miyaan mino aadayna maalinta sideedaad wadakaru axadinaa axadkaana dakarkiisana yaqduru ay biyo ka tifqaayaan mini ay ka tifqayso waxay ka wadaan annagoo dee waxaan madiinan ka imaanay cibaadaanu imaanay xajka aniga cumro u bedela xalaalooba haweenkaada la tacaamul baa tirahdee annago haweenka ka qabaysanay miyaan mino u baxayna subaxdaa dambena a waxay arki jireen maqli jireen ma aha sidaasay u arki jireen khalad inay tahay u arki jireen waxaa jaahiliyada aaminsanaayn buu nabiguna tirtiri rabaa sala allahu alay waali wasalam maxay qabri jireen ko alcumraةu fii ashhuri اlxaji min afjari اlfujuuri fi اlardi soo mayn maxay dhihi jireen idaa ya akrin kara haya sheegi kara hay idaa bara dabar he wacafa wacafa alahar he waاnsaraka safar xallat اlcumraةu liman اctamar bay dhihi jireen waa soo maray marka warkaasay qabeen fabalaqa nabiya warkii baa nabiga gaaray calayhi salaam inay saxaabadu ka istaageen amarkiisii faqaaluu waxay dhaheen faqaala nabiga wuxuu yidhi low istaqbaltu min amrii ma stadbartu waxaan hadda ogaanay haddaan ogaan lahaa mar hore inaad ka maagaysaan oo diidaysaan oo aniga aad ifiirsanaysaan haddii ay arrintaa aan ogaan lahaa ma ahdaytu hadiye ma soo kaxeeyeen ani hadyadana ii diidaysa inaan xalaaloobo ilaa laga gowraco laakiin hadyadaan ka soo tegi lahaayo sidii inoo kale intaan xaj soo niyoodaan haddana cumro u badeli lahaa walow ana maciya alhadyu haddaan hadyo wadin low ana macii hadduna hena alhadi haddii haddana wadin laxlabtu waan xalaaloobi lahaa ama waxaa hadda waxyooday oo ah in fasku lxaji ila alcumra ay bannaan tahay haddaan hadda mar hore ogaan lahaa ayadana waa lagu fasiray waxaa caaishatu radi allahu canha baa xayshay fanasakat ilmanaasika kuliha markaas waxay gudatay almanaasika kulaha acmaashii xajka oo dhan bay gudatay hadday noqoto xarmashadii iyo carafa iyo jimratuurkii ayra anaha iyadu lam taduf bilbayt kacbada mayna dawaafin intaasuu bukhaari u keenay haweeneyda caadada qabta kacbada inay dawaafayn wixii kale saa ay la imaan karto falamaa dahurad markay daahir noqotay daafad way dawaaftay bibeyti kacbadii bay dawaaftay dawaafulifaadii wey rugniga aha ilan cumradii waa u suuroobi waaye dawaafkeedii cumradeedii xaj bay gelisay kadib markay ka soo laabatay carafa iyo jamratulcaqaba tuurashadeeda ayadoo daahiray maka ku soo noqotay dawaafkii ruknigahaa iyo sacyigii bayna safa walmarwa yay la timid xajkeedii cumradeeda halkaasay deen isdhexgaleen ay ku xalaalowday ayadaa laakiin waxay codsatay cumro gaarayna la timaado qaalad waxay tihi yaa rasuul allah tandaliquuna ma guuraysaan bixajatin xaj iyo wa cumratin cumro idinkooda la imaaday haweenkiibay ku wadaa iyo saxaabada intoodii badnaa nabiga calayh salaam ayaana isku mid bay ahaayeen xaj iyo cumro kala socda mibay dadku la tagayaan wa antaliqu bixajin aniga xaj ilan camalkii camalka xajka u weeye cumrada xajkay ku dhex jirtaa anigana xaj kelimiaan la tegi faamara cabdiraxmaan ibn abi bakr nabiga cabdiraxmaan bin abibakr walaalkeedu amray an yakhruja macaha inuu la baxo gabadho kaxeeyo ila tanciim uu geeyo meeshaasi xilliga xalaasha xaramka ka baxsan factamara way soo cumraysatay bacda alxaji xajka gadaashiis marka qofka caaisho oo kalea waa u banaan tahay intaad soo xajiso xajkaaga bogto inaad cumro gadaal kala imaato way kuu banaan tahay waxba dhima laha xadaanaa muamil bnu hishaam qaala xadaanaa ismaaciil ismaaciil ibn ibraahim wey ibn miqsam ibnu culay ninka caanka ku ahaa can ayuuba ibn abi tamiim saktayaan can xafsata xafsa binti siriin qaalat waxay tihi kunaa waxaan ahayn namnacu kuwa reeba cawaatiqana gabdhaha annaga gashaantimaha an yakhrujna inay baxaan ciid haddii la gaaro xataa oo ciidaha loo baxo guryaha kama bixi kartaan baan dhihi jiray waan ku tashadudi jiray annagoo waxaas qabna oo reer basra basray joogtaye sidaa annagoo qabna yay faqadimad imraatun haweeney soo gashay fa nazalad waxay degtay oo martiday qasra bani khalaf reer bani khalaf gurigoodii bay martiday oo ku degtay faxadaat gabadhii baa noo sheekaystay hadday laiskugu yimid waa caalimad sheekada wey waxay sheegtay ana ukhtaha walaasheeda oo mucadiya ah kaanad inay ahayd taxta rajuli min asxaabi rasuulilah nin saxaabada nabigaha qabay calayhi salaatu wasalaam qad hazaa waa duulay ninkaasna maca rasuulilah nabiga alay slam maciisa tintay casharata ghazwa labiyo toban duulaano duulaanada nabigu u bixi jiray buu raacay marka waa saxaabi jaliila oo qudabadii ka mid ah wa kaanad ukhtii walaashay waxay ahayd oo ninkaasi saxaabiga u qabay macahu maciisay la socotay ninkeedii raaci jirtay fii sitti khazawaatin lix duulaan way la socotay qaalad waxay tidhi golaasheed maxaad ka samayn jirteen ragga hadduu dagaalamayey haweenow maxaad samayn jirteen waxay tihi kunnaa nudaawi waxaan daaweyn jirnay alkalma dadka dhaawaca ragga dhaawaca yaa dhiigjoojin lagu samaynaya oo la daaweynaya oo amuurahaas iyo tamriidkaas iyo kalkaaliyay ahaayeen kalkaaliya caafimaad wanaquumu cala almardaa dadka jiranna waan u jirnay daawadiisa iyo biyasiintiisa iyo kawarahayntiisa fasa'alat ukhti gabadhaa walaasha ee qiimaha badane ka sheekeynayo waxay weydiisay rasuul اlahi salى الlahu alيه wasalam bay su-aal weydiisay faqaalad ku tihi hal calىa ixdaana midaana ma ahaaday korkeeda baasun wax dhiba ma ka soo gaari in lam yakun laha jilbaab haddaynan xijaab iyo jilbaab ay korka iskaga dada ayna haysanin anlaa takhruja inaanan bixinoo gurigeeda iska joogto dambi maa ka soo gaari ilan ciiddaha loo baxaa tiriye qaala nabigu wuxuu yihi litulbishaa ha marashiso oo ha siiso xijaabka saaxibatuha saaxiibkeed min jilbaabiha ha siiso dadku isku duruuf ma aha mid baa laba iyo saddex iyo haysata midda ha ka caariyaysato ha kusoo tukato oo ciidda ha ku xaadirto waltashadil khayra khayrka ha xaadirto iyo wa dacwata almu'miniina mu'miniinta ducadooda meesha ayadaa meel la degi kara maaha khayr iyo barako badan baa kusoo degaysa ducada mu'miniinta iyo aamintooda takbiirta la qaadi cibaadadooda khayrka iyo nuurkaasi ha ka qayb gaaraan iyo sakiinada soo degaysa falamaa qadimat ummu caiya ummu cadiyadii ayada ee warka laga warinayey ayaa xafso iyo haddana u tagtay oo basro tagtay iyadoo wiil ka dhumay daba socotoo raadinaysa markaasay dee sa'alnaha haweenkii baa su'aalay sa'alnaha haweenkii baa su'aalay aw qaalad waxay tihi xafsa sa'alnaaha annagaa su'aalnay shakuraa weeye sa'alnaa haweenkii baa weydiinayay sa'alnaa annagaana weydiinay faqaalad waxay tihi wa kaanad waxay ahayd gabadha umcadiya ee su-aasha weydiinayno laa tadkuru taan sheegin rasuula allahi sal slam ilaa qaalad waxay dhihi jirtay biaabi markay nabiga magaciisa sheegtaba biaabi bay raacin jirtay waxay ka wadaa aabbaha yani mufdiyan lagu furaye aabbahay lagu furaye bay ka dhigtay fidaaka abi wa ummi bay saxaabada qaarkood dhan dhihi jireen fidaaka abi wa ummi qofka aad jeceshaa la dhahaa dee abi aabbahay lagu furaye wixii soo gaari lahaa nabi moxamed alayh salaam aabbahay ha ku dhace saas ka wadaa faqulnaa waxaan idhi asamicti rasuul allah nabiga alayh salaam ma maqashay yaquulu kada wa kada walaasheed baa war hadda ka hor laga sheegay oo mucadiya ka warinaysay kii baa la raba in la xaqiiqsado qaalat waxay tihi nacam haa biaabi aabbahay lagu furaye nabiga waan ka maqlay faqaala nabigu wuxuu yidhi calayh salaam litukrij ha baxdo alcawaatiqu gabdhaha gashaan timaha dawaati lkhuduuri ee qolalka iyo meelahay ku jiraan loogu talagala ku jira maanta ha baxaano aw mase shakuraawi aw ilcawaatiqu gabdhaha gashaantimaha iyo wadawaati lkhuduur kuwa waaweynaada ee gashaantinimadooda marka gabdha yar aan ahayn waa weynaaday dawaati lkhuduur la yihahda cawaatiqna waa midda markaasi xoogow soo kacday ee shaqada guriga iyo hawlihii ka yar xorowday ka yar santaagaysa ee midda ka yareen shaqada loo dhiibaayo cawaatiq saasaa loogu bixiyey wlxuyadu iyo kuwa xaylka qaba xataa way baxayaanoo ciiday ka qaybgeli fayashadna waxay xaadira alkhayra khayrka wa dacwat lmuslimiina muslimiinta ducadooda wayactazilu lxuyadu kuwa xaylka qabase waxay ka fogaan almusallaa meesha lagu tukanayo sufuufta lagu tukanayo dadka ay safahan u samaysteen ay ku tukan rabaan dhinac bay oga istaagayaan faqultu waxaan idhi bay leedahay xafsa umu waxaan ku idhi alxuyad ma haweenay xayl qabtaa ciid tegi faqaala waxay tihi maxaad oola yaabaysaa awalaysa tashadu carafa soo carafa uma xaadirto watashadu kadaa musdelifo ma tagto watashadu kadaa jumratulcaqaba ma tuurato watashadu manaasigtii xajka o dhan bay u tirinaysaa maxaad oola yaabaysaa musalli ciid la istaago dhinaca looga istaagay xajkii bayba meelihii wanaagsanaa qiimaha badnaa oy carafo ka mid ahayd bayba tagayaan iyagoo caado qabee intaasuu u keenay musanifka inay manaasigta iyo acmaasha xajka ay wada gudan karaan keliyaa loo diiday un dawaafka kacbada baabulihlaali min albadxa in laga xarmado badxa badxada waa badxa maka muxasab meesha la yidhaahdo meesha ayada ah ee nebiga calayh isalaatu wasalaam uu degi jiray badxadaasi iyo wakayrihaa meelaan badxa ahayn in laga niyoon karo lilmaki qofka reer maka ah ee makaba deganaaba walilxaaji iyo midka xaajiga ahe xaj ku soo galay ee intuu cumro iyo ku cumro cumro la yimid xalaalooday sida hadda reer maka oo kale xajka ka baxaya maka idaa goortii bay niyoonayaan ama badxa iyo tagaas iyo meesha hadda casiisiye iyo halkaas ku taallo ayay ka niyooni ama meel kale oo gurigiisa ama xataa masjid alxaraam intaba waa bannaan tahay idaa kharaja ilaa mina markuu mino u baxayo saaad u joogtaad mino loo baxaya maalin sideedaad markaasaa la niyoonayaa saasaa afdalah qaarkood baa waxay qabaan bisha dilxija markay bilataba in lasii niyoonayo ee waxaase nabiga calayh isalaatu wasalaam saxaabadiisa hadigooda ahaa oo nabigana calayh salaatu wasalaam uu amray yowma tarwiya in la niyoodo oo xajkii lala imaado la niyoodo deedna markaa walba inta kalena xalaal laiska ahaado wa su'ila cadaa cadaa waxaa la weydiiyey cada bin abi rabax can ilmujaawiri yulabi bilxaj qof reer maka oo maka degan baa laga wadaa oo yulabii xarmanaya bilxaji xaj xarman qaala wuxuu yidhi wa kaana ibnu cumar radia allahu canhuma cabdillahi ibn cumar wuxuu ahaan jiray yulabii yowma tarwiya maalinta yowma tarwiyada markii la gaaro sideedda bisha dilxija ayuu labayk allahuma xajan dhihi jiray idaa sallaa markuu tukado weliba aduhra salaada duhur oo xaramka ku tukado wastawaa calaa raaxilati hashiisana uu ku ekaado intuu karka ay la istaagto oo ku fadhiisto markaasuu ku dhawaaqi jiray waa ijtihaadka cabdullaahi bni cumar amaa saxaabada nabiga calayh salaam iyo nabiga calayh salaam markii xajat lwadaac duhurka kumayna tukanin maka ee minay ku tukadeen ah, barqima waa la baxay minaa duhurka lagu tukaday duhurka iyo casarka iyo maqribka iyo cishaha iyo subaxa maalinta sagaalaadka shantaa salaadoodba waxaa lagu tukaday mina ayaa lagu tukaday wa qaala cabdulmalik wuxuu yihi can caطaa can jaabir radi allahu canhu qaal qadimnaa maca nabiyi salى اllahu alيه wasalam nabiga ayaan maciisa baxnay oo qadimnaa soo gallay maka faaxlalnaa waan xalaalownay cumradii yaa lagu xalaaloobay waxaa nabiga iyo dadka hadida wada aan hayn xataa yowmu tarwiya xataa yowmi tarwiya ilaa maalinta sideedaada yowmu tarwiya laga gaaray yaan xalaalahayn wajacalnaa makata aan maka ka dhignay deena bidahrin dhabarkaan u duunay markaan maalinta yom tarwiye gaaray oo maka ay gadaal naga martay yani maka xaramkii iyo ay saa uga yar baxeen ayaan labaynaa bilxaji xaj niyooman ku xarmanon ku dhawaaqnay labayk allahuma xajan baa niri buu leh marka markaasaa la niyoonaya wa qaala abu zubayr wuxuu yidhi abu zubayr waxaan umar waa markii koobaad hadeen aan ku marray abu zubayr abu zubayr can jaabir miyaan soo marray hadda kahor yaa xasuusta laakiin fii saxiixi muslim buu ka batay ka batay jaabir isagoo ka warinaya abu zubayrkan maxamed ibnu muslim ibnu tadrus baa la yidhahda almaki maxamed ibnu muslim ibnu tadrus almaki mudlis buu ahaa can jaabir buu ka wariyaa in badan wuxuu leeyahy marka ahlalnaa min albadxaay waxaan ka xarmanoo ka niyoonay badxa badxadii tagii maka wey wa qaala cubayd ibnu jurayj wuxuu leeyahay libni cumar wuxuu ku yihi radi allahu canhuma ra'aytuka waxaan ku arkay cabdullahi bin cumar buu su-aalaya idaa kunta markaad joogta bimakata maka ahla nnaasu dadku waxay xarmadaan oy niyoodaan idaa ra'u lhilaal bishii dilxijaab markay arkaan bay xajka iska niyoodaan toddoba beri ayagoo xaj niyeysan iyo maalin sideedaad baxaan walam tuhin la'aant adiga cabdullaahi bin cumar ma xarmatid xalaal baa iska tahay xataa yowmi tarwiya ilaa maalinta sideedaadda laga gaadho markaan baad xaj niyoona waase faqaala ibnu cumar wuxuu yidhi lam ara nabiya sala allah alay slam nabiga ma arkin yuhillu asagoo xarmanaya xataa tambacida bihi raaxilatu ilaa heshiisa ay kala ekaato nabiga alay slam marka hashiisa intuu ku fadhiista uu safarta u baxo oo istaago markaasuu nabigu xarman jiray annaga waan degannahay toddoba beri lix beri baa maka la iska sii joogaa sead marka usii niyoonaysaa nabiga alay slam markuu safarta isku diyaariyo oo uu dhaqaaqa ayuu niyoon jiraye saasuu leey de markaa waxay ahayd dilxulayfa markuu ka soo xarmaday nabiga alay slam ila maka kama xarmanin rasuulka qaarin buu ahaa nabiga xajiyo cumruu isku daray qaarin buu ahaa xarmashada uu soo xarmaday xaga ka soo bilaabay nabiga alay salaam ya ah, dilxulayfa madiine agteedu ka soo niyoday rasuulka sala allah alay wasalam laakiin markuu niyoonayo goormay ahayd xiinamaa inbacaثat bihi raaxilatu markuu hashiisa nabiga alayه الsalaatu wasalaam intuu isdiyaariyey qabaystay oo hashiisa kor kaga fadhiistay istaagtay bayda meeshii taaggeed ay la istaagtay markaasuu xarmaday rasuulka alayه الsalaam anigana markaan maka baxayo oo hashayda la dhaqaaqayso unbaa niyoon buu leh sidaasaana xoog badan baabun ayna yusalli duhra duhur xaggee lagu tukan yowma tarwiya calaama su-aal buu saaray musanifka maalinta yowma tarwiyada duhur xaggee lagu tukanaya xadaثana cabdullahi bn mxamedi qaala xadaثana isxaaq alazraq qaala xadaثana sufyaan athawri ibnu saciid bn masruuq can cabdilcaziiz bn rufeyc qaala wuxuu yihi sa'altu anas bnu malik baan weydiiyey radi allahu canhu qultu waxaan ku yidhi akhbirnii bishayin waxaad iga warantaa anasow shay aad caqalta u caqlisay can inabiyi nabiga calayh salaamna aad ka soo gaadhay ayna sallaa xaggee ku tukanay si gaar ahaaneed aduhra salaada duhur iyo walcasra casarka yowma tarwiya maalinta tarwiyada maalinta sideedaada agee duhur iyo casr ku tukaday nabig alay slam waa kii maka laga baxay qaala wuxuu bimena minuu ku tukaday soo maarti duhurka minuu ku tukaday iyo salaadii ka dambeeyeyba shan salaadood oo rubaaciyadana la qasrin oo laba ragcadood oo la tukan laa jamcan lama jamcinayo a ah, jamc ma jirto lama jamciyo intaad xajka ku jirtoo dhan laba xilin baa la jamciyaa labada xilli waa marka carafo la jooga sagaalaadka duhurka iyo casrka waa la jamcin jamcu taqdiim wey casarkii baa lasoo hormarini si wakti loogu helayo fursad ducada iyo ibtihaalka iyo tadaruca iyo allabariga maqribka iyo cishaha ka dambeeya duhur casarka ka dambeeyana musdalifa marki lagu saydo ayaa la jamcinaya waa jamcu taakhiir ayaguna cishaha xilligiisa la tukanaya inta kale laakiin waa salaadaha rubaaciyada waa un qasrin laba ragcadood ba tukan maalmaha mina la fadhiyo waa duhur iyo casar iyo cisho wey qaala wuxuu yidhi faina salla lcasra casar xagee ku tukaday nebigu yowma nafri maalintii guuridda iyo geediga nafriga waxaan soo sheegnay hadda ka hor inuu jiro laba nafri yaa sheegi kara ya ah. nafru lawal haye waa maalintee maalinta labayo tobnaad bisha dilxija ay tahay ee ninkii raba iska soo tacajuli kara wey ah. nafriga labaad muxuu yahay nafru thalith oo ah saddex iyo tobnaadka nafru hani nafru hani saddex iyo tobnaadka marka wuxuu leeyahay markuu nabigu ka soo guuray mina ila nabiga ma tacajuline saddexdiisi buu ku dhammaystay mina saddexiyo tobnaadka casarkeeda markuu intuu tuurto duurka gadaasheeda u tuurtayo hore usoo dhaqaaqay rasuulka calayh salaam duurkii waa soo tukaday xaggee casr ku tukaday fayna sala alcasra casr xaggee ku tukaday yowma nafri maalintii geediga laga soo guray mina qaala bilabdax abdax buu ku tukaday abdax waa muxasabkii khiif bani kanaana casiizye weye uma qaala wuxuu yidhi ifcal kamaa yafcalu umaraa'uka madaxdaada siday samaynayaan un samee anas fiiri radi allahu canhu wa ardaa wuxuu arkay ninkan la yihahdo cabdilcaziiz bn rufeec inuu ku tashadudayo bal sunadii nabiga ala slam inu waafaqo ah, oo nabiga alayh salaam xataa meeluu ku tukaday xilliyuu tukaday uu aad u dabagelayo xaj baad ku jirtaa oo qiyaano iyo hogaan baad ku sugan tahay majmuucaad la socotaa dad baa ku maamulaya oo umaraad leedahay inaad dadka ayagaa ah khilaafto sunno daraaddeed sunno daraaddeed inaad ku khilaafto awaamirtii madaxda iyo xujaydii dadka ku hogaaminaya deena shiqaaq iyo khilaaf koox koox loo kala go'o la kala dhumo la kala baadiyoobo tanuu diidan yahay hadhowna ninkii madaxda hebel baa ku khilaafay marka wuxuu yidhi ifcal samee kamaa yafcalu say samaynayaan umaraauka madaxdaada nabigu sidaasuu sameeyey laa shaka sidaa nabigaa fadli badan laakiin sunno darteed khilaaf ha u keenin khilaaf ha u keenin oo shiqaaq iyo khilaaf dadka dhexdiisa sabaha u noqoni wey iska raac meesha ku tukadeen kula tuko xadaثna عlي بن cabd الlahi الmadini qaala samca abا bakr بن cayaaشhi qaal xadaثna cabdالعaزيز بن rufيع laqitu anasa maan la kulmay xadana ismaaciil bn aban qaal xadana abubakr an cabdilcasiis qaala wuxuu yihi kharajtu ilaa mina min aan u baxay yowma tarwiya maalintii sideedda falaqiitu anasan anas baan la kulmay radia allahu canhu daahiban asagoo sii socda calaa ximaarin dameera saaran riwaayat kushmahini alkushmahiini waxay leedahay raakiban meesha daahiban raakiban calaa ximaar asagoo dameer saaran anas radia allahu canhu faqultu waxaan ku yidhi sla nabiyu sal slm hada alyawma duhra maanta oo kale sideedaada xaggee buu duhurka ku tukada nabigu faqaala wuxuu yidhi undur xayu yusali umaraa'uka fasalli fiiri meeshay madaxdaada ku tukanayaano kula tuko khilaafine baabun wuxuu ku saabsan yahay asalaat bimina salaadaha mina lagu tukanayo xadaanaa mina ilan waxaa la jooga laba xili xili waa sii socodka oo carafa lagu sugayaa waajib ma aha maalinta yom tarwiya mina in la tago waajib ma waa sunna qofka ka tagaan wax dhiigo ku waajibayo ma laha qowlka saxda marka maalinta sideedaad waa la jooga shan salaada lagu tukan haddana maalinta maalinta kooiy tobnaadka iyo labay tobnaadka iyo saddexi tobnaadka markii laga soo godoomo carafo xadkii uu gabagaboobo halkaas haddana lasii joogaya salaadaha la tukanaya marka xadaana ibrahim ibn mndir qaala xadaana ibn wahbin qaala akhbarana yunis ibn yaziid can ibni shihab zuhri qaala akhbarana cubaydاllahi bn cabdillahi bni cumar can abihi qaal sallaa rasuulu اlahi sal l slam bimina rakcatayn nabigu mina wuxuu ku tukaday laba ragcadood sii socodkii iyo soo socodkiiba waa abubakrin abubakr iyo wa cumar cumaan intaba laba raacdood bay ku tukadeen cumaan laakiin sadran min khilaafatihi madaxnimadiisa cumaan intii hore intii hore khilaafadiisii sidii nabiga iyo abubakr iyo cumar ay sameeyeen muu samayn jirayoo laba laba ragcadood qasriya gaabin ay tukan jiri kadib buu deena taam yeelay oo duhurkii afar tukaday oo cishihii afar tukaday o casarka afar tukaday xadaثanaa aadam bin abi iyaas qaala xadaثanaa shacb bn xajaaj can abi isxaaq alhamadaani can xaarifa abu isxaaq camr bin cabdillahi wey alhamadani can xaariثa bn wahbi اlkhuzaaci radi allahu canhu qaal salaa bina nabiyu nabiga alayه الsalaam baanu tujiyey wanaxnu akar maa kuna markaan oogu badneen aan nahay qadu weligaano tiradii oogu badneen eena soo marta maalintaan ahayn boqol kun bay ahaayeen boqol kun saxaabada nabiga alay slam la soo xajista nabiga wa aamanuhu markaan ugu aaminsaneena ugu nabadgelyo badneen oo jaziirat اlcarab oo dhan ba islaamka uu ku faafay yaa waxaan tukanay bimina meeshaa minaa ragcatay laba ragcadood baan ku tukanay marka aayaddii haddee qur-aanka aheyd idaa darabtum fi lardi falaysa calaykum junaaxu an taqsuruu min asalaati in khiftum an yaftinakum aladiina kafaruu baab musaafir baan kusoo maray iyo qasriga haddaad cabsataan salaadda inaad gaabisaan dhib ma lahaa la yidhi marka hadda cabsi maba jirto maxaa salaadda loo gaabin waa kay weydiiyeen nabiga calayh salaam markaasuu wuxuu yihi nabigu sadaqatu tasadaq allaahu lakum bikum bikum waa sadaqa ilahay lagu sadaqaystay gaabinta salaada eh faqbaluu ilahay aqbala sadaqadiisa aqbala marka marka hore cabsi baa la sheegay lakin hadda cabsi la-aan wax taadi oo cabsi jirin xadaثna qabisa بn cqba qala xadaثna sufyaan الthawri can acmar sulayman can ibrahim الnakhaci can cabdiرaحman ibn yaziidi can cabdillahi radi allahu canhu cabdillahi bn mascuud wey qaala salaytu maca nabi sal slam ragcatayn nabiga laba ragcadood baan la tukaday annagoo mina joogna wa maca abi bakr baan tukaday radi allahu canhu ragcatayn laba ragcadood wa maca cumar cumar markuu khaliifka ahaana amiirka uu ahaana ragcatayni baan la tukaday uma tafaraqat bikum uruq markaasaa deena kala tagteen oo wadooyin kala tagsan baad qaadeen waxaan la arki jirin oona arki samayn jirin baad samayseenoo tafaruq baad la timaadeen fa yaa layta xadi wuxuu u dulxulayaa cuثmaan radi allahu canhu salaadihii la qasrin jiray labada ragcadood ahaabuu iyuu taam yeelay cuثmaan waa ijtihaaday afar ragcadood buu tukaday markaasu wuxuu leeyahy fa yaa layta xadii alla dheeftayda ah min arbacin afar ragcadood meesha laba la tukan lahaa afartan ragcadood oo cuثmaanna tujiyey dheeftaan ka heli lahaa ragcataani maan laba ragcadood ka helo mutaqabalataan in la aqbalo laba ragcadoodoo la aqbalo oo sunnada nabiga waafaqsan ayaan ka jeclaan lahaa afar ragcadood ziyaadada wax ma tarayso kol haddii sunnada khilaafsan tahay tirada yaree sunnada khilaafsan baa mutaqabaloo la aqbali saasuu lehy waa calacalaya markaasaa waxaa la yidhi waa kane tuciibu cumaan wa tusalli khalfah waadna ceebaynaysaa waadna la tukanaysaa waase markaasuu wuxuu yidhi alkhilaafu shar khilaafku waa shar buu yidhi in halka anoo nin odaya halkaa iska istaago laba raxdood tukado oon jamaacada khilaafoo dad kale ugu daba faylaan waxaa weeyaan waa shar waan iskala tukanaya salaadda way asixi laakiin maxaa fadli badan maxaa sunnada waafaqsan baa laga hadlayaa intuu khilaaf dhici lahaase waan iskala tukan weliba waa istirjacsaday inaa lilahi wa inaa ilay raajicuun yuu marka cumaan waa afar tukaday waan soo marray cumaan waxay ku xumbaaray iyo culimmadu waxay ka sheeg sheegeen waa ka sooma maray baabu soomu yowmi carafa maalinta carafo ma la soomi karaa dadka xajka jooga ee carafo taagan wey dadkaan xajka aadin ee carafo taagnayn sunno muakad ay u tahay ajir badan oo laba sano lagu dhaafo dembigood ayaa laga helaa laakiin qofka xaajigaa laga hadlay hadda xadaثana cali bn cabd الlahi اmadini qala xadaثna sufyaan ibn cuyayna can الzuhriyi qala xadaثna salim ibn cabd الlah qaala samictu cumayr mawla um اlfadl can um اlfadl um اlfadl gabadha la yidhaahdo wasmuha lubaaba lubaaba bint اlxaarif cabdullahi bin cabaas iyo fadl iyo hooyadoodu wey maymuuna bint اlxaarif way walaala ahaayeen um اlmuminiin shaka الnaasu dadkii baa shakiyey yowma carafa maalintii carafa xajatulwadaac fii sawmi nabiyi nabiga inuu sooma yahin kara hadda kahor baa la ogaa nabiga oo dadka ku boorinaya in la sooma maalinta carafo ajirka laga helayana sheegaya marka nabiga maanta ma soomaya mise ma soomana yaa la isku qabtay fabacatu bay leedaha umlfadl si murankaba looga baxo waxaan u diray nabiga ila nabiyi bisharaamin sharaab hashiisi buu ku fadhiyaa gacbuu kor u taagaya waa ducaysta wquuf carafa markaasaan u diray dhiil caana ah fa shariba waa cabay wuxuu labada arkaya rasuulka sala allahu aleh waali wasalam marka qofka xaajiga ah inuu afuro ayaa afdala qaarkood waxay leeyiin ma banaana ayaa muciidki bay soo gelaysaa waxaan xaaji ahayn dadka xajka aan aadin mooye dadka xujayda inay soomaan ma aha laakiin afdalka sida qiimaha badan afdalka ah xaajiga camal fara badanoo culus baa haysta maalinta ayada inuu intuu tacbaan noqdo masaau carafa galabta carafa cashiyatu lcarafa ee ajirka u badan lagu sheegay inuu meeshaa iska maaragtay majareersanaado gaajo iyo oon uu la dhaco oo ducaysanba waayo waxaa ka fiican inuu cuntadiisa iyo cabitaankiisa la imaado uu isagoo nashaadsan xoog iyo awood u yeesho o cibaadayso baabu talbiya watakbiir labayk allahuma labayka in la badiyo iyo watakbiir kibaarasho allah abara aad la imaan karto idaa qadaa min mina ilaa carafa hadda waxaan maraynaa mina aan joogna soo ma mina maxaa ku xiga carafa loo baxaya subaxda sagaalka ay tahay ee mina lagu tukaday yaa carafa yaa loo dhaqaaqaya marka marka carafo loo sii socdo ma talbiya lala imaan labayk allahuma labayka ma takbiirta ciidoo kale lala imaano allahu abar allahu akbar ba la qaadi labadaba inay bannaan tahay waasac tahay laakiin afdalku waxaa weeyaan hadyigii nabiga talbiyada wey talbiyaduu nabiga waday calayh salaam xataa uu ka soo gadoomay carafa musdelifo u yimid uu soo socdo mina u yimid jamrat alcaqaba markuu tuuranayay buu talbiyada joojiyey rasuulka sala allah alay wasalam laakiin haddii aad takbiir la imaatana iyaduna dhibaato ma laho ayadoo takbiirsan buu nabiga maqlaayey saxaabadiisa mana inkirin xadaana cabdullahi bnu yuusuf akhbarana malik ibnu anasin can maxamed bin abi bakr annahu sa'ala anas binu maalik buu weydiiyey wahumaa qaadiyaan asaga iyo anas oo kallahaya min minay ka kallahayn ilaa carafata carafana loo kallahaya waxaana la rabaa markay qoraxda soo baxdo in mino laga baxo waa sida sunada nabiga alayh isalaatu wasalaam ah, laba kallahaad baa jirta intaad xajka joogto kallahaad waa midda mino laga kallahayo ee carafo loo kallahayo kallahaadna waa midda musdelifo habeenka la berye laga soo kallahayo mino loo soo kallahayo lagu soo noqonayo midna qoraxda intay weli soo bixin baad soo dhaqaaqi midna markay qoraxda soo baxdaa lasoo dhaqaaqi midna markaad ka baxaysood carafo u baxayso qoraxdaa kuusoo baxdo saas way hadyi nabi sala allah alay wasalam laakiin musdelifo markaad habeenkii barido ood mina una soo noqoto rabto jamratulcaqaba soo aadayso waaga markuu caddaado qoraxdan weli soo bixin ayaad soo dhaqaaqaysaa khilaafan lima facalahu ajaahili aljaahiliya say sameeyeen siday samayn jireen ayagoo qoraxda isugu jireen ilaa ay soo baxdo markaasay soo dhaqaaqi jireen marka kayfa kuntum tasnacuun baan weydiiyey anasow maxaad samayn jirteen fii hada alyowm maanta oo kale maca rasuuli illaahi nabiga calayh salaam ciisa waxaa fiican qofka xaajiga inuu culamada weydiiyo maantaoo kale maxaa la sameeya maanta maxauu nabiga sameeyey sida uu nabiga hadyigiisa u waafaqay sala allahu alay wasalam iyo xajkiisii maantaoo kale maxaa la samaynayay ayuu yidhi qaala wuxuu yidhi kaana yuhilu kaana yuhilu mina almuhil ninkii nagamida annaga waa tawxiidsanaya labayk allahuma labaykadaas ayaa loola jeedaaye falaa yunkaru calayh lamana inkiri jirin riwaayo kale laa yuciibu bacdbarkaana marka kale muna ceebayn jirin wayukabiru mina almukabir midkii rabana waa iska kibaaran jira allahu akbar allahu akbar dhahay falaa yunkaru calayh lamana inkiraynin marka alamru fii dalika waasic muxuu nabigu sameeyey hadday tahay nabigu talbiyadu waday ilaa uu jamrat alcaqaba ka yimid baabu tahjiiri birawaxi yowma carafa atahjiir xilli hore in la imaado tahjiirka waxaa weeyaan waktiga haajirada waqtu haajira waxaa weeyaan waqtiga shaqada laga soo haajira laga imaado ee salaada duhurka waqtigeeda la gaaro ayaa haajira la dhahaa marka in wakti hore la tukado atahjiir birawaax caraabaha kicitaanka in salaadii la tukado oo khudbadii la akriyo oo wuquufu carafo ay bilaabato yowma carafo maalinta carafo in waktiga hore ee salaada duhur la gaarayba oo qoraxda ay zuushaba in la bilaabo oon la daahinin ilan carafo sideeda waxay bilaabataa bacda zawaal markii qoraxda zuusho duhur la gaaro iyo wuquuf carafa bilowdaa inta ka horaysa qofkii istaago soo noqda waxba ma jiro waxayna soconaysaa ilaa habeenkaas dambe waaga uu ka baryo intaas soconaysaa marka ataajiirku waa saasoo birawaaxi yani waxaa iska degaan iska degi kartaa carafo xuduudkeeda meel aan ahayn baad degi kartaa laakiin markii la gaaro duhurka inaad carafo gudaheeda gashaan la rabaa xadaanaa cabdullahi bnu yuusuf qaala akhbaranaa malik ibnu anas can ibni shihab zuhri can salim qaal kataba cabdulmelik cabdilmalik bin marwan alamawi madaxdii bani umaya ayuu ka mid ahaaye yaa wuxuu qoray ila lxajaaj ninkii ahaa xajaaj binu yuusuf athaqafi mugirigahaa dhibka badnaa oo ciidankii xujaydina hogaaminaya sanadkaas cabdullaahi binu zubayr oo maka haystana la yihi kasoo takhalus oo kasoo soo baabi'i yaa yaa cabdilmalik warqaduu qoray wuxuu yidhi allaa yukhaalifa khilaafin ibna cumara cabdullahi bin cumar fi lxaj cabdullahi bin cumar xajka ku khilaafin buu yidhi Ah, umuuraha kale adigaa madax ka laakiin wixii xaj ku saabsan iyo acmaasha xajka halkana hala mariyo xilligan hala guuriyo meesha hala istaago ooga dambe cabdullahi bin cumar baa layidhi amarkaasaa la siiyey fa jaa waxaa yimid ibnu cumar radia allahu canhu cabdullahi bin cumar baa u yimid xajaaj wixii carafa agteeda uu degan yahay wuquufa carafana soo dhoweeya xilligeedii wa ana anigana buu leeyahay saalim macahu aabbahay baa la soco cabdullahi bin cumar yowma carafa maalin carafa xiina goortii zaalat shamsu qoraxda ay zuushay ayuu u yimid xajaaj fasaaxa waa dhawaaqa cabdulahi bn cumar cinda suraadiqi اxajaaj xajaaj binu yuusuf teendadiisii agteeda intuu istaagay ayuu dhawaaqay fakharaja waa u baxay yani waa ku qila kii buu yidhi fakharaja waa soo baxay xajaaj wa calayhi milxafa asagoo goo weyn huwan mucasfaratan riijin la mariyey cusfur isagoo midab goo weyn oo midab jaalahaana la mariyey ayuu soo booday faqaala wuxuu yidhi maa laka ya cabdiraxmaan maxaa dhacay aba cabdiraxmaan oo cabdullahi bin cumar buu ku wadaa faqaala wuxuu yidhi alrawaax soo rawax oo soo kac in kunta turiidu sunna haddaad sunnada nabiga inaad waafaqda doonayso xilligii waa la gaaray wuquufka la bilaabayey ee salaadda la tukanaya la khudbeynayey soo istaag qaala wuxuu yidhi haadihi saaca ma xilligan qaala wuxu yidhi nacam haa qaala alamar baa la siiyey ma khilaafi karo qaala wuxuu yidhi faandirnii marka ii yersug xataa ufiidla saan intaa iskaga shubaayo calaa ra'si madaxayga xogoo biyaan isku shubiye iyo kaadib yidhi uma akhrij aan soo baxee fanazla waa degay xataa kharaja اxajaaj cabdullahi bin cumar waa ka degay daabadiisii intuu qabaysanayey xataa kharaja اxajaaj ilaa uu ka soo baxo waa la baxay marka meeshii wuquufkii baa laaday fasaara baynii wa bayna abi bule saalim xajaaj wuxuu kala dhex socdaa aniga aabbahay labadii gaadiyada saareen ayuu dhexdaanala socdaa faqultu anigana waan ku darsaday buu le waxaan ku yidhi in kunta turiidu sunna haddaad sunno doonayso faqsir اlkhudba khudbada soo gaabi wacajri wuquufa wuquufkana dadaji khudba dheere lagu cajisa hala imaanine khudbadana soo gaafi soo gaabi wuquufkana dirbaba hala istaago wuquufu carafa ilan bacda salaat wa bacda alkhudba khudbada kadib ayaa wuquufku bilaabanaya nin walba iskiis ilaahay subxaana wa tacala uu istaago u cibaadaysani oo haddaa rabto istaag haddaa rabto fadhiiso wuquufka macnaheeda ma in la wada taagtaagan yahay maantao dhan fajacala yanduru ilaa cabdillaah cabdullaahi wiilkaa yar ee saalim ah xajaaj maanta fursad ka helay oo la hadlay oo ku dhiirraday amarkii la wasiiyey buuna ka faa'idaysanayaa marka cabdullaahi amar ka qaadaa lagu ogaaye wiilkan xagge ka yimid fajacala wuxuu guda galay yanduru inuu fiirina ilaa cabdilaah cabdulahi bin cumar busaa u fiiriye xajaaj oo wiilkan ma wuxuu sheegay masaxda buu ka wadaa falamaa ra'aa markuu arkay daalika cabdullah cabdullaahi markuu arkay wuxuu doonayana uu fahmay qaala wuxuu sadaqa run buu sheegay wiilkan saalima waa runtiiye khudbadana soo gaabi wuquufka carafana muxuu ahaa dadeji oo xilli fiican oo awalul wakti ah wuquufka ha bilowdo khudbadana soo gaabi inagana intaan kusoo gaabino wallah aclam billahi towfiq wsala allah waslama ala nabina mxamed